الرقم الواحد والثلاثون باب الإصلاح بين الناس قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس Bölüm 31 İnsanların arasını bulma Yardımlaşmayı, iyi ve yararlı davranışları ve insanların arasını düzeltmeyi öngören, bunları gerçekleştirmeye çalışan kimselerin yaptığı toplantılar dışında, gizli toplanmaların pek çoğunda hayır yoktur. 4 Nisa 114 وقال تعالى والصلح خير Karşılıklı anlaşma en iyi yoldur. 4 Nisa 128 وقال تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم Öyleyse Allah'tan korkunuz ve aranızı düzeltin. Aranızdaki kardeşlik bağlarını canlı tutun. 8 Enfal 1 وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم Bütün müminler kardeştir. O halde her ne zaman araları açılırsa kardeşlerinizin arasını düzeltin. 49 Hucurat 10 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة ويعين الرجل في دابته فيحمله عليها أو يرفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة ويميط الأذى عن الطريق صدقة متفق عليه Hadis 250 Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayete göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanın her bir eklemi için güneşin her çıkış gününde bir sadaka gerekir i̇ki kişi arasında adaletle iki kişinin arasını bulmak bir sadakadır bir kimsenin bineğine binmesine yardımcı olmak veya yükünün binitine yüklenmesine yardımcı olmak da bir sadakadır güzel söz söylemek de bir sadakadır Namaza giderken attığın her adımda bir sadakadır. Gelip geçenleri rahatsız eden şeyleri yoldan alıp atmak da bir sadakadır. وعن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا متفق عليه وفي رواية مسلم زيادة قالت ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث تعني الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها Hadis 251 Ümmü Gülsüm binti Ukbe İbni Ebu Muayt Allah ondan razı olsun rasulullah sallallahu aleyhi vsellemi şöyle buyururken dinledim dedi i̇nsanların arasını bulmak için hayırlı haber götüren veya hayırlı söz söyleyen kimse yalancı sayılmaz müslim'in rivayetinde şöyle bir fazlalık vardır ümmü gülsüm dedi ki peygamber sallallahu aleyhi vsellem'in halkın söyleyip durduğu yalanlardan sadece üçüne izin verdiğini işittim bir savaşta düşmanı aldatmak için i̇ki iki kişi arasını bulmak için üç kocanın karısına karının da kocasına aile düzenini korumak maksadıyla söylediği yalandır an aişata radıyallahu anha kalet semi'a rasulullah salllahu aleyhi vsellem صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين المتألي على الله لا يفعل المعروف فقال أنا يا رسول الله فله أي ذلك أحب متفق عليه Hadis 252 ayşe allah ondan razı olsun şöyle demiştir rasulullah sallallahu aleyhi vsellem bir gün kapısının önünde birbiriyle kavga eden iki kişinin bağırdıklarını duydu borçlu kimse alacaklısından alacağının bir kısmını bağışlamasını ve kendisine uygun davranmasını istiyordu alacaklı ise vallahi yapmam diyordu onların yanına çıkan rasulullah sallallahu aleyhi vsellem nerede o dinin iyilik kabul ettiği bir şeyi yapmayacağım diye yemin eden diye sordu alacaklı da buradayım ey allah'ın rasulü o nasıl istiyorsa öyle olsun dedi وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شر فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال يا, يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وحانت الصلاة فهل لك أن تؤم الناس قال نعم إن شئت فأقام بلال وتقدم أبو بكر فكبر وكبر الناس وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف فأخذ الناس في التصفيق وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته فلما أكثر الناس التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع أبو بكر يديه فحمد الله ورجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس فلما فرغ أقبل على الناس فقال يا أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق إنما التصفيق للنساء من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت يا أبا بكر ما منعك أن تصلي بالناس حين أشرت إليك فقال أبو بكر ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه Hadis 253 Ebul Abbas Sehl İbni Sa'd es-Saidi Allah ondan razı olsun şöyle demiştir rasulullah sallallahu aleyhi vsellem amr ibni avf oğulları arasında bir kavga çıktığını duydu aralarını bulmak için bir grup sahabi ile beraber oraya gitti onları barıştırmakla meşgul iken ikindi namazı vakti gelmişti bu arada bilal ebubekir'e allah onlardan razı olsun gelerek rasulullah sallallahu aleyhi vsellem gelemedi namaz vakti de girdi imam olup namazı kıldırır mısın diye sordu hazreti ebubekir de peki istersen kılalım dedi bilal ezan okudu ebubekir de öne geçip tekbir aldı müslümanlar da ona uydular derken rasulullah sallallahu aleyhi vsellem çıka geldi safların arasından öne geçti bunun üzerine cemaatte el çırpmaya başladılar ebubekir namaz kılarken başını çevirip sağa sola bakmazdı el çırpma işi çoğalınca bir de baktı ki rasulullah'ı yanında görüverdi rasulullah yerinde dur diye işaret etti ebu bekir de ellerini kaldırarak allah'a hamd edip arka safa girinceye kadar geri gitti rasulullah sallallahu aleyhi vsellem öne geçerek namazı kıldırdı ve şöyle buyurdu ey insanlar size ne oldu ki el çırpmaya başladınız el çırpmak kadınlara mahsustur namazda bir durumla karşılaşan kimse subhanallah desin çünkü tesbihi işiten imam dikkat eder ve ona göre durumu ayarlar ebubekir'e dönerek ey ebubekir sana yerinde kal diye işaret ettiğim halde niçin namazı kıldırmadın diye sordu hazreti ebubekir ebu kuhafe'nin oğluna rasulullah sallallahu aleyhi vsellem'in önüne geçip namaz kıldırmak yakışmazdı diye cevap verdi